بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وقال في المغني وشارحa warkii wata وqاaل iبن هiشhاaم في المغني مغني لبيبka wuxuu ku yidhi masألة ay hadihi masألة qaala ثaclب wuxuu yidhi laa taqacu jumlaة الqasmi jumlaة الqasm khabaran khabar ma noqoto ثaclabaa saas yidhi jumlaة الqasm khabar ma noqon karto faqiila waxaa la yidhi fii tacliilihi tacliili qowlihi hadalka haclab markii la tacliilinayo waxaa la yidhi qolo nuxaadda ka mid aha tacliiline oo muxuu u diiday jumlaة الqasm inay khabar noqoto waxay yidhaahdeen liأnna naxwa laafcalanna maxaa yeelay laafcalanna oo jawaabulqasam ah laa maxala lahu icraab maxal kuma leh faidaa buniya haddii la dhiso laafcalannihi calaa mubtada mubtada haddii lagu dhiso waxay ula jeedaan haddii mubtada laga hormariyo oo khabar laga dhigo oo faqiila la yidhaahdo zaydun layafcalanna haddii la dhaho saara lahu mawdic ay saara lahu maxalu min alإcraab icraab buu maxal ku yeelanaa liannahu khabar saas daraaddeed buu haclab u diiday qolaa saas ku tacliiliday waxay dhaheen haddii khabar lagu dhiso waxaan ula jeedaa haddii mubtada'a lagu dhiso oo la yidhaahdo zaydun layafcalanna inuu icraab maxal ku leeyaha ka dhalanay liannahu khabar haddii laakiin la yidhaahdo uqsimu billaahi laafcalanna haddii la yidhaahdo ama aqsama billaahi layafcalanna waa jawaabu اlqasam walaa maxalo lahu min alicraab fooduu marka isla gelaa waxaa ka dhalanaya marna icraab inuu maxal ku leeyay marna inuusan icraab maxal ku walaysa tacliilkaasu bishayin waxba ma aha tacliil aan qiimo lahayn waayuu leeyahay sabab liannahu innamaa yaqacu maxaa yeelay wuquuca alkhabari khabarka boodkiisa waxaa degaa jumlatun jumlo qasamiyatun oo qasami ah sababtoo ah waxa khabarka noqonaa jawaabulqasam ma ahee waa alqasam wa jawaabuhu oo isla socda muxuu idin qoraa wa innamaa mancamu idin qoraa itus aan arkee hoos mutasxiif waa ka leeyahay لأnnahu inamaa manaca wuquuca alkhabri jumlaة qasamiyة laa jumlaة hiya jawaab اlqasm wamuraaduhu ana alqasma liأnnahu inamaa yaqacu maxaa yeelay waxaa noqona wuquuca alkhabri khabarka booskiisa waxaa dhaca jumlaة qasamiyaة jumlo qasami ah yacni jumlo oo ka kooban qasam iyo jawaabtiis laa jumlaة hiya jawaab اlqasm warkiisa ma fahamteen waxa khabarka noqonaa oo mubtada'a khabarka u noqonaa jawaabulqasam keligeed ma aha ee waxaa u noqonaa alqasam wa jawaabuhu oo isla socda wa muraaduhu muraadu haclab haclabna wuxuu ula jeedaa marka uu leeyahay laa taqacu jumlaةu اlqasami khabaran marka uu leeyahay anna alqasama wa jawaabahu qasamka iyo jawaabkiisa laa yakuunaani khabaran labadoodu khabar ma noqon karaan waay warka faclabalafam soo maaha wuxuu leeyahay alqasam wa jawaabuhu oo isla socda labadoodu khabar ma noqon karaan saasuu aaminsan yahay hadalka facla marka sidaasuu ku socdaa labadoodu inay khabar noqon karaanna oo isla socdaan haddii qur-aankay ku jirta oo aayadihii shalay aan soo marnay ayaa u daliil ah oo ay ka mid tahay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulanaa iyo waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lanubawi'annahum id laa tanfaku maxaa yeelay ixdaahumaa labadaas jumlo canilukhraa midda kale kama furmi karto marka yaan loo fahmin uu leeyahay warkiisa jawaabulqasam keliya ayaa ay dhici kartaa inay khabar noqoto wuxuu diidan yahayna inay taas tahay saasaan yaan loo fahmin maxaa yeele jawaabulqasam oo qasam uusan la soconin ma jirto kalama furmi karaan haddii uu yidhaahdo jumlo qasamiye ah khabar ma noqon karto wuxuu ula jeedaa labadoodoo isla wada socdaa ay khabar ma noqon karaan saasuu ka wadaa qolada marka ku tacliilida jawaabulqasam keliyeed ayuu diidan yahay tacliilkoodu laysa bishay waxba ma aha wa jumlaة اlqasami haclab marka warkiisa waa la radinaa fi marka wajumlaة اlqasami wاljawaab qasamka iyo jawaabka oo isla socda yumkinu an yakuuna lahumaa maxal waxaa suuragala inay icraab maxal ku yeeshaan ka qowlika tusaale ahaan adoo yidhaahda qaala zaydun zayd baa wuxuu yidhi uqsimu billaahi laafcalanna alqasmu wa jawaabuhu icraab bay maxal ku leeyihiin waa fii maxalli nasbin liannahu maquulu qowl icraab maxal waa ku leey soo maaha sidaasi lamidana fii maxalli rafcin khabar waa noqon karaan labadooda faclab wuxuu diidan yahana waa in qasamka iyo jawaabkiisa oo isla socda labadooda inay hee inay khabar noqdaan laakiin kama wado jawaabta keliya ulama jeedo yacni wuxuu diidan yahay ma aha jawaabta keliyeed inay khabar noqoto liannahu aclaa min daalik saasuu ka wadaa sababtoo inaysan labadoodu kala furmi karin isaguba waa og yahay laakiin qolaha saas u fahamtay fahamkooduna waxba ma aha wa fii bacdi nusakh nusqooyinka qaar waxaa ku jirtay tanbiih yaxtamilu qowlu humaam ibni khaalib alfarasdaq ninka farasdaq la yidhaahdo qowlkiisa wuxuu ixtimaalaa qowlka soo socda yukhaatibu asoo la hadlaa di'ban di'bigaasoo carada lahu fii safarihi safarkiisa intuu ku guda jiray di'bi u soo bannaan baxay asoo la hadlaa buu wuxuu yidhaahday tacasha in caahadtanii laa takhuununii nakun midla man yaa di'bu yastaxibaani farasdaqa wuxuu ka sheekaynaya asoo safar ku jira inuu meel degay oo uu damcay inuu zaadkiisii wax ka cuno hilib buu marka watay hilibkii baa marka waxaa soo uriyey uu leeyahay di'bi di'bigii u yimid farasdaq marka deeqsinimuu ku faanaa wuxuu leeyahay di'bigii ayaan waxaan wax ka sii u leeyahay zaadkaygii isaga iyo di'bigii zaadkii oo isla wadaagsadeen muxuu yidhi markaa tacasha cashay fain caahadtanii haddii aad ila ballanto laa takhuununii inaadan ikhiyaamayn haddaad igula ballanto nakun waxaan ahaanaynaa midla man ay midla ladayni laba qof oo kale ayaan noqonaynaa yastaxibaani saaxiiba laba qof oo saaxiibba ah sidoodoo kaleaan noqonaynaa laakiin waa inaad ballan igu qaaddo inaadan igaadayn yaa di'bu di'biyo qowlkaas muxuu ixtimaalaa haddaba yaxtamilu wuxuu ixtimaalaa kowna jumlati laa takununii jumlada laa takununii jawaaban inay jawaab u tahay licaahatanii inay jawaab u tahay idan laa maxala laha min alicraab fa innahu maxaa yeelay caahadtani bimansilati اlqasam mucaahadadu waa bimansilati اlqasam waxay ka dhigan tahay inuu yidhi haddii aad rabbi iigu dhaarato inaadan igaadayn laba qof oo saaxiib ayaa noqonaynaa فإنه bimanزilaةi القسم ka qowlihi wuxuuna la mid yahay qowlkiisu whwalfarasdaqu ayضa uu yidhi araa muxriزan caahadtuhu layuwaafiqan fakaana kaman aqraytuhu bikhilaafii araa muxrisan ninka muxris la yidhaahdo waxaan arkaa caahadtuhu inaan la ballamay layuwaafiqan layuwaafiqannii inuu iwaafaqahu uusan ikhilaafayn waxaan kula ballamiyuu leeyahay oo ilaahay aan ku dhaariyey inuusan ikhilaafin fa kaana markaasuu muxrisu wuxuu noqday kaman ay kaladii shakhsigii oo kale aqraytuhu aan ku dhiirigeliyey bikhilaafi inuu ikhilaafo caahadtuhu an yuwaafiqanii fakaannii aqraytuhu bikhilaafi sida uu ii khilaafaa waxaad mooddaa huu leeyahay inaan ku labalamay inuu ikhilaafo haddaba layuwaafiqan laa maxalla laha min alicraab liannaha jawaabun licaahadtuhu sida haddaba layuwaafiqan ay jawaab ay u tahay caahadtuhu laa takhuununiina waxay ixtimaashaa inay jawaab u tahay caahadtanii sidaasoo kale فجملة لا يوافقا جواaب waxay jawaaب tahay لcaahadته فيkون لاa تkونiina جawاaبا جawاaب bay لcaahadتني u noqonaya فlاa مaحaل لh miن الإعراab markaas إعراab مaحaل ku yeelan maayo لأنه جawاaب القسم ويحتamiل waxaa kaloo u احtimaalaa qowlka فرasدق كونahu ay كوna لاa تkونiنi inuu yahay xاaلا miن الفاaعل inuu faacilka xaal ka yahana way dhici kartaa wa huwa faacilkaasna taa'u lmukhaaطab min caahadtani caahadta ta'deeda in laga xaaleeyana waa muxtamal oo ta'daas ay noqoto saaxibulxaal jumladaas markaas icraab maxal waa ku yeelanaya li'annaha xaalun fii maxalli nasbin والتqديiru wuxuu noqonayaa xaala kownika fain caahadtanii haddaad ila ballanto laa takhuununii xaala kownika adigoo ah hayra khaa'inin midaan igaadayn adigoo ah haddaad ila ballanto nakun midla man yaadibu yastaxibaani ow xaalan ama waxaa noqon karta inuu xaal yahay min almafcuuli wa huwa mafcuulkaasna yaa'u lmutakalim min caahadtanii waxaa kaloo suuragal ah in laga xaaleeyo ya'da mafcuulu bihiga ah caahadtanii ya-daas wuxuu yahay xaala kownii hayra khaa'in meesha marka waa mushkil haddii laga xaaleeyo ta'da xaala kownika hayra khaa'in waa sax adigoo aan wax khiyaamayn laakiin ya-da haddii wax laga xaaleeyo in lasoo qadaro xaala kownii hayra khaa'in waa mushkil oo muxuu mushkil u yahay caahadtanii laba damiirtuu kuma jiro midna waa faacil midna waa mafcuul faacilku marka waa midka wax khiyaama mafcuulkuna waa midka la khiyaama soo maaha faacilka khaa'ina lagu soo awilaa mafcuulu bihigana waa in makuun lagu soo awilo marka ilan waa kii la khiyaamay soo maaha ee asagu wax khiyaami maayo marka laa takhuununii ay xaala kownika hayra khaa'in haddii ta'ada laga xaaleeyo laakiin ya'da haddii laga xaalaynaa xaala kownii hayra makhuunin waa in la dhaho anoo ah mid aan la khiyaamayn laakiin labadooda khayra khaa'in buu ka dhigay ow xaalan minhumaa ama waxaa ixtimaal ah labadoodaba in laga xaalayo ay min alfaacili faacilka wahuwa taa'u alfowqaaniyatu waa ta'da labada dhibcood kor ku leh wa min almafcuuli mafcuulka wa huwa alyaa altaxtaaniya waa yada labada dhibcood hoos ku leh labadoodaba in laga wada xaaleeyo wataqdiir wuxuu yahay xaala kowninaa hayra khaa'inayni annagoo ah laba aan wax khiyaanayn haddii marka labadoo laga xaalaynaa xaala kownika hayra khaa'in wa xaala kowni hayra makhuunin saasay noqonayaan adna aadan wax khiyaamin adna aan la ikhiyaamin wa cala ataqaadiiri alaaثa taqaadiirta saddexda ah haddii la qabto oo ah inuu xaal yahay min alfaacil inuu xaal yahay min almafcuul inuu xaal yahay minhumaa jamiican fayakuunu wuxuu ahaanaa laa takhuununii fii maxalli nasbin ayuu ahaanaa oo jumlo xaaliye ah wاlاxtimaalu اlأwal ixtimaalka hore oo ah laba ixtimaal soo maaha inuu jawaab yahay inuu xaal yahay wاlاxtimaalu اlأwal ixtimaalka hore oo ah inuu jawaab u yahay licaahadtani ayaa arjaxu kaasaa raajixsan oo muxuu ka raajixsan yahay min kownihi xaalan qaala fi lmuqni muqniga wuxuu ku yidhi ibnu hishaam walmacnaa macnahabaa shaahidun wuxuu u markhaati kacaa likownihaa jumladaas laa takhuununii jawaaban inay jawaab u tahay licaahatanii oo aysan xaal ahayn saas daraaddeed buu hee uu raajix ku noqday ixtimaalka hore macnaha daba u markhaati muxuu yahay haddii xaal laga dhigo macnaheedu wuxuu yahay haddii aad ballan ila gasho adoo khaa'in aan ahayn di'biyow waa saaxiibayna soo maaha haddee di'bi khiyaano ma ka bixi karaa khayru khaa'in ma noqon karaa di'bi inuusan noqon karinna beydkaas beydka kuxigu ku sheegay oo muxuu yidhi wuxuu yidhaahday wa anta mru'un yaa di'bu walqadra kuntuma ukhayayni kaanaa urdica bilibaani wa anta mru'un adugu waxaa tahay nin yaa di'bu di'biyow waalqadra adiga iyo dhagarta kuntumaa waxaad ahaateenuu yidhaahday ukhayayni laba walaal ah adiga iyo dhagarta iyo khiyaanada laba walaalaha tihiin labadaas walaalaahoo kaana ahaaday urdicaa kuwa la nuujiyey bilibaanin hal dambar laysla nuujiyey yacni waa wada dhalateen uu leeyahay adiga iyo qadri labadiinu kalama tagtaanuu leeyahay saas daraaddeed macnahaas beydkaas wuxuu ku tusinaa laa takhuunuun inaysan xaal ahayn ee ay tahay jawaab aljumlaة الsaadisa jumlada lixaad min aljumal alatii laa maxala laha oo icraab maxal aan ku lahayn alwaaqicatu waa midda noqota jawaaban lisharطin hayri jaazim shardi oo aan jaazim aan ahayn jumlada jawaabtu noqotaa laa maxala laha min alcraab muطlaqan ha kala qaadin ama idaa ha noqdo ama low ha noqdo ama lowla ha noqdo marba hadduu yahay shardi hayru jaazim ah jumlada jawaabtu noqonaya laa maxala laha min alcraab wadalika jawaabi ida الsharطiyatu idaada sharطiyada naxو إidaa jaaءa زaydu akramtuka zayd hadduu yimaado waa ku karaamaynaa jumlada akramtuka laa maxala laha min alإcraab liأnnaha jawaab liإidaa idaadaasay jawaab u tahay waxa idaa nasbinayana waa ayada laakiin jumlada jaaءa zaydun ayadu icraab maxalay ku leedahay soo maaha oo icraab see maxal ugu leedahay idaada loo idaafayna waa fii maxalli jarin biidaafati idaa ilayha wa jawaabi low asharطiyati waxaa la mida lowda shardiyada jawaabkeeda naxwu low jaaءa zaydun zayd hadduu imaan lahaa laakramtuka waa ku sharfi lahaa laakramtuka laa maxala laha min alإcraabi liأnnaha jawaab lilow asharطiyati wa jawaabi lowla الsharطiyati lowlaada shardiyada jawaabkeedana waa lamid naxwu lowlaa zaydun zayd haddii uusan ahayn mid jooga laakramtuka waa ku karaamay lahaa idan laakramtuka waa jawaab lilowlaa laa maxala laha min alإcraab fajumlaة akramtuka fii jawaabi الثalaaثة laa maxala laha min alإcraab icraab maxal kuma laha aw ilwaaqicatu ama midda dhacee jawaaban lisharطin jaazimin sharطi jaazima walam taqtarin biاlfaa'i walaa biidaa waxaa kale oo la mida jumlada icraabka maxalka aan ku lahayn haddii ay jawaab u noqoto sharطi jaazim ah laakiin markaasna idaana aysan ku jirin fa'na aysan ku jirin haddii idaa ay ku jirto ama fa ay ku jirto markaas icraab maxalay ku leedaha waxay noqonaya fii maxalli jasmin walaa biida lfujaayati naxu in jaaءanii zaydun akramtuhu zayd hadduu ii yimaado waa sharfaa fajumlaةu akramtuhu waqacat jawaaban lisharطin jaazim waxay jawaab u noqotay shardihee jaazim ah jumladaas marka waa jawaabu sharطi waaye laakiin waxa la jasminayaa waayo waxa jasmaha qaadanaa jumlada wada socota miya mase waa ficilka keliya jumlada wada socota miya waa soo marnay kitaabka awalkiisan ku soo marnay ficilka keliya waayo mafumuuho jumladan jawaabu shardi waa la yidhaahdaa laakiin waxa la jasminaa waa ficilka maadi keliya ficilkan maadiya wuxuu yahay fii maxalli jasmin jawaabu shardi jumladan marka waxa la yidhahdaa jumlatu jawaabi shardi tan horena waxaa la isku yidhahda jumlaةu الsharطi yani waqacat jawaaban lisharطin jaazimin walam taqtarin biاlfaa'i fa'na lama xariisan walaa biida lfujaayati idaa fujaayana lama aysan xariisan falaa maxala lahaa icraab maxal kuma lahaa haddaba jumladaas akramtuhu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alإcraab waxa fii maxalli jasmi noqonaynaya waayo ficilka maadi keliya waa faacilkuusan la socon fain iqtaranat biaxadimaa labadooda mid ka mid hadday la xidhiirsato kaanat fii maxalli jasmin kama taqadama biaxadimaa wuxuu la jeedaa haddii fa ay gasho jumladaas ama idaa ay gasho fii maxalli jasmin bay noqoneen aljumlaةu الsaabica aلtaabicatu jumlada ugu dambaysa min aljumal alatii laa maxala laha min alإcraab aلtaabicatu waa jumlada taabic u ah limaa laa mawdica lahu min alإcraab shay aan icraab maxal ku lahayn jumlada taabicu noqota naxwu qaama zaydu waqacada camrun fajumlaةu qacada camrun laa maxala laha icraab maxal kuma le liأnnaha macطuufaة calىa jumlati qaama zayd jumladaasay ku cadfan tahay walaa maxala laha jumlada hore oo qaama zaydna ayadu icraab maxal kuma leh liأnnaha musta'nafa maxaa jumla musta'nafa ah jumla aan icraab maxal ku lahayn jumladii lagu cadfo ayaduna icraab maxal kuma lahaa jumladii lagu cadfo jumlo icraab maxal ku leh ayaduna icraab maxalay ku leedahay haada idaa lam tuqadir ilwaawa waa haddii aadan ka dhigin waawda addaakilati calaa addaakhilata calaa qacada jumlada qacadda gelee lilxaal waawlxaal haddaadan ka dhigin fain qadartahaa waawdii lilxaali haddii aad ka dhigto xaal kaanat qad qad baa waxay ahaanaya muqadaratan mid lasoo qadaraa jumladaas marka waxay noqonaya jumlo xaaliye ah jumlada xaaliyada ah haddii ay noqoto jumlo ficiliyo ah oo ficil maadi ku bilaabanayana waa in qad loo soo qadaro haddaysan oolin sida ay qabaan ahlulbasra waljumlatu bacdaha jumlada ka dambaysana maxaluhaa nasbun cala alxaali min zayd wa jumlatun fii maxalli nasbin waxaana laga xaalaynaa zayd oo zaydkaasa ah wuxuu noqonaa saaxibu اlxaal wallahu aclam